bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii arbacuuna xadiiثa fi axkaami اlbaaligaat qala اljaamicu ayadahu اllahu tacaalى alxadiiث اlxaadi wاlcishruun xadiidka labaatan iyo koowaad wacan caaishata radia allahu canha qaalat dakhalat asmaau calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam faqaalat ya rasuula allah kayfa tagtasilu ixdaana idaa tahurat min almaxiid qaala taahudu sidrahaa wamaa'ahaa fatawada-u huma tagsilu ra'saha watudlikuhu xataa yabluga almaa'u usuula shacriha huma tufiidu calaa jasadiha huma ta'hudu firsataha fatatahharu biha qaalat yaa rasuula allah kayfa atataharu biha qaalat caaishatu facaraftu aladii yaknii canhu rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam faqultu laha tatabiciina aathaara addam rawaahu abu daawuuda waasluhu fi lbukhaariy wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey qaalat waxay tihi dakhalat asmaa'u baa gashay calaa rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama nebigay u gashay faqaalat waxay tiri yaa rasuul allah rasuul allow kayfa sideebaan taqtasilu uga qubakayfa sideebay taqtasilu uga qubaysanaysaa ixdaanaa middeen idaa dahurad hadday daahir noqoto min almaxiidi xaydka ay ka daahir noqoto xaydku haddii uu ka go-o see middeen u qubaysanaysaa marka xadiidkani wuxuu tilmaamayaa sifadii dhiigga looga qubaysanayay qaala wuxuu yidhi ta'khudu waxay qaadanaysaa sidrahaa gobkeeda geedka gobka caleemihiisa waay waa saabuun ama oomo kale uu ahaa iyaga sidrahaa gobkeedii bay qaadanaysaa wama-ha iyo biyaheeda fatawada-u ayib